aliflaammiim xuruufta caynkan oo kale ah waxaa lagu bilowday qur-aanka sagaal iyo labaatan suuradood suurat lbaqara ilaa suurat qalam nuun inta laga gaaro xuruuftaas xaqiiqda macnaheeda ilaahay unbaa yaqaan haddii dhabnimo loo fiiriyo sababtoo ah waxaa weeye lafdiga carabiga ah macnihiisa waxaa lagu gartaa ee qur-aanka ku yaala laba waxyaalood baa lagu garan karaa inuu ilaahay sheego uu yidhaaho ereygaas macnihiisa waa sida ama nebiga oo sheego yidhaha ereygaas macnihiisa waa sida kolka alif laamiintaas aayad fasirayso macnaha loola jeedo amba xadiid fasiraya ma jiro waxaa kale lagu gartaa in lafdiga ereygaas qur-aanka ku yaalla in macnihiisii af carabigii hore ugu jiri jiray ee carabta ee ku hadli jirtay markaasna qaamuuskii qawaamiiskii baa loo noqonaya oo macnihiisa laga raadinaya kolka ma ahayn lafdigan laf carabi ay kolka hore ku hadli jirtay ma aha ereyga sidaa utu saaran aliflaamiim iyo aliflaamiim saad iyo xaamiim iyo kolka qawaamiistana laga heli maayo kolka maadaama aayad fasirtana aan jirin xadiid fasirana aan jirin qawaamiistii af carabiga loogu noqon jirin aan laga helayn kolkaa waxa weeye macnaheedii xaqiiqda ilaahay unbaa yaqaano wey iyadoo sidaa ay tahay haddana dadka eh, culammada ah asxaabtii laga soo bilaabo way isku dayaan in macnihiisa ulijeedada in wax laga sheego kolka siyaalo badan baa loo sheegaa siyaalladaas intaa la sheegaya udil nin odhan karayo macnahaas siyaas sax ah oo inta kale udil baqaasa ka saxsan ma jirto waa un ijtihaad iyo dadaal weeye laakiin waxa ugu dhow macaanidaas lagu sheego culummada ay ka soo saarto xuruuftaasi waxa ugu dhow qur-aanka uu mucjiz yahay in la ishaarayo qur-aankan oo kale inaan lala imaan karinin sababta waxaa weeye qur-aankaani aan arkayno erayada oo iskaga yimid erayadaas waaa laga sameeyey waxay ka samaysan yihiin xuruufta af carabiga ah alif ba tata ilaa ya laga gaarayo xuruuftaas iyuu kalaamkan ka samaysan yahay waa ninkii carabi ku hadlayo xuruuftu hadalkiisa ka samaynayay nafteeduu ka samaysan yahay qof kastoo carabi af carabi ku hadlayo ereyga oo ku hadlayo xuruuftaas alif ba ta ilaa yo a laga gaarayo unbu erey kasoo samaysa kasoo samaynaya qur-aankana xuruuftii nafteed iyuu ka samaysan yahay kolku waxaa la leeyahay haddaa tahay bani aadamow hadal waxaad qabatid waxaa kuugu sahlan oo kuugu fudud erey afkaaga ka soo baxa bani aadam wuxuu qabto waxaa ugu fudud erey afkiisa ka baxa ugu fudud haddaba ereyga afkaa ka baxayay xuruuftii aad ka keeni jirtay alifbata ilaahya ah xuruuftii aad ka keeni jirtay nafteed iyo erey lagaaga soo samaynaya isla markaa haddana la imaan karo maysi isaga oo kale isaga oo kale lama imaan karta waxa weeye waa ereygii aad ku hadli jirtay af carabigaa xuruuftii baa laga soo sameeyey wax kuugu sahlin weeye haddana isaga oo kale lama imaan karta kolka sidaa daraaddeed waxaa ku tusinaysa in sidaa loola jeedo oo macnahaas qur-aankan xuruuftaas buu ka samaysan yahay isla markaas xuruuftaas oo ka samaysan yahay oo hadalkiina ha ka samayn jirta idinku aanad la imaan karaynin haddana waxaa u daliila ah in sidaa loola jeedo xuruufta marka la sheego sida badan qur-aanka kitaabka kitaabka laga hadlaa ألف لام من ذلك الكتاب ألف لام را تلك آيات الكتاب يعني ساس مضورس كله قرآن باهي ما أنزلنا عليك القرآن ياسين والقرآن الحكيم كب هدي حروف تسلقوا بالله وحا كحيك سيدة بدن كتابك إن لغا هدو قرآن كأن نختيس حدان مركة لغا هدين مركة حوغا آيات سعودة أركي تسيبوا لغا هدو كل كواهي لهم معناها ساكو جرم xaqiiqdana ilaahay baa yaqaanaan aliflaamiin dalika alkitaabu dalika kaagaas nabi maxamedow ee eh. hadda lagugu soo dejinayo kitaabka alcishaari dalika kaas alkitaabu kitaab wey kitaabkii lagugu ballan qaaday in lagugu siiyo oo lagugu soo dejiyo oo kutubtii horena lagu sheegay ee lagu ballan qaaday in lagu soo dejiyo waa kitaabkaas wey waaba kitaabkaas naftiisa wey isagaa kitaab ah kaasi isagaa kitaab ah marka loo fiiriyo kutubta kale isagaa kitaab ah macnaha waxaa weeye tawraad waa kitaab injiil waa kitaab kolka maxaa isaga keliya loo leeyahay isagaa kitaab ah isagaa kitaab ah waxaa weeye macanaa kitaab kaamila ah waa isaga waa adiga yara hebel nin wey marka le hebel baa nin ah marka aday dad kale odi midnimada maad u diidaysa laakiin waxaad leedahay midnimada wixii laga rabay kaa midnimadaasoo ku dhaq macnaha saasaad ujeeda kolka dalika kaakaas nabi maxamedo alkitaabu kitaab weeye isagaa kitaab ah waa kitaab dhab ahoo kitaabkii kutubtii hore marka loo fiiriyo kitaab lamid ah ma jiro laa rayba shakina fiihi kitaabka dhexdiisa kuma sugnaaday inuu kitaab yahay shaki kuma jiro waxa weeye haddaba shaki kuma jiro maxaa loo leeyahay imsaa adduunka shakisan oo diidan kitaabka qur'aanka wala kitaab ma aha xag ilaahay ka yimi shaki kuma jiro waxaa loo leeyahay sheegani adigu aada wadaay maadaam inuu kitaab yahay iska caddaay ninkii fiirfiiriye wuu garan karaa inuu kitaab xagga rabbi ka yimid yahay wuu garan karaa inuu fiirfiiriyo unbaa ku fil kolka haddii sidaa ay ku filan tahay ninka diidaay wax oo daliil oo haystaa ma jiro kolka waxay ka dhigan tahay nin yidhaahdo qoraxdaas iminka soo baxdo oo banaanka taalla nin yidhaahdo waa shakisana ka shakigaas waxbaa laga soo qaadaya waxba laga soo qaadin maa kolka shaki kuma jiro ninka shakisana waxaa weeye isagaa iska shakinayo oo fiirfiirinin ama isagaa diidin maa shaki kuma jiro ninkii akriyana wuu garan karaa fiihi laa rayba fiihi hudan hanuunin wey kitaabkan geygiisaba waxaa loo soo dejiyey in dadka uu hanuuniyo lilmuttaqiina kuwa ilaahay iska jira cadhadiisa iyo qaadkiisa oo ka cabsada yuu hanuunin u yahay khalqigoo idilba waa loo soo dejiyey inuu hanuuniyo laakiin kuwa mutaqiinta waxaa loogu gooni yeelayaa hanuunkii kitaabka laga rabay ee isaga loo soo dejiyey iyagaa ka faa'iidaysta kolka muttaqiinta yuu hanuuniyaa ku muttaqiinta waa kuwa iska jiro wey wixii iyagu dhibayo wixii iyagu halis gelinayo kuwa iska jiro wey oo ilaahay ka cabsada kuwaas oo xaqiiqada raadinaya kuwaas iyuu hanuuninayaa taqwada waxa weeyaan sayidina cumara wuxuu weydiiyey ubay ibnu kacb ubay ibnu kacb ma taqwa buu yidhi taqwada maxay tahay wuxuu yidhi cubayr ibnu kacab amaa salagta ariiqan daa shoog jid qodax leh miyaanaad weligaa marin buui cumarow kolkaasuu yidhi waan maray kolkaasuu yidhi famaa camilta maxaad samaysay shamartu wajtahadtu buuri intaan xeekay yaan dadaalay buuri lugta meeshaan dhigayo inaan qoraxdii ka leexdo oo meel wanaagsan aan dhigo iyaan sameeyey buuri wuxuu yidhi kaasa taqwa buuri taqwada waa taa buuri inaa adugu isjirtid ee waxaad iska jirtid wixii qodax kugu ah oo ku halis gelinayo dhibaato kugu keenayo inaa iska jirtid kaasaa taqwo la yidhaahdaa yani markaad hadlaysid ama wax dhegaysanaysid ama aad fikiraysid wax qabanaysid qodax baa ka buuxda sida adagoo jid qodax la socdo oo kale aad iskaga jiraysid sidaas oo kale inaa isu jirtid taasaa taqwo la yidhaahdaa kolka mutaqiinta kuwa qalbigoodu sidaas u baraarugsan weeye oo isjira ilaahay baana fasiri aladiina muttaiinkii muttaqiinta la fasiraya aladiina kuwii yu'minuuna rumeeyo bilhaybi kan maqan rumeeyo shayga maqan iyo ka maqan inuu jiro rumeeyo oosan odhan adduunkani waxaan arkayno ama aan taabanayno maarkiisa ama aan dhaminayno waxaas unbaa jira maahe wax yow ka maqan aynan maqlayn aynan arkaynin aynan taabanaynin inuu ifkaan inuu jiro kuwa rumaysan wey waa meesha bani aadamka iyo xayawaanka ay ku kala tagaan xayawaanka waxyaalaha isaga hor yaalla maahe wax kalea ma rumaysana ma arka ma og laakiin caqliga waxaa laguu siiy ilaahay kuu siiy subxaanahu wa tacaala inaad fikirtid ood fiirisid ifkaan keligaa ma joogtid ifkaan wax maqamaad rumaysan tahay oo ma aha ifkaani inta yar aad arkaysid keliya maaha kolka ayrka waxaa loo jeedaa imanka xadiidkii iyo culamada ku fasirtaa xadiidkii malaku jibriil nabigeena ula yimid mal an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasuulihi wa bilyawmi alaakhir wa bilqadri khayrihi wa shari kaas iyaa haybka ah isaga walow isagoo qaarkood yani xadiidkaas wuxuu sheegay qaarkood aan dib usoo celin doono laakiin haybka ilaahay imanka ma arkaysa inuu jiro ifkan ilaah maamulo inuu jiro waa inaad ogtahay waa inaad ogtahay makhluuqaad adigu aanan ahayn inay iska jiraan oo ifkan ou aada u ballaaran yahay kuwa laydku rumeeyo wey laakiin hadduu bani aadamku yidhaahdo waxaan anigu aan waa inaad ogtahay makhluuqaad adigu aanan ahayn inay iska jiraan oo ifkan ou aada u ballaaran yahay kuwa laydku rumeeyo wey laakiin hadduu bani aadamku yidhaahdo waxaan anigu aan arkayo ama aan taabanayo may wax qalaba ma jiraan waa sidii xayawaanka oo kale wey taasa ugu horaysa yuuminuuna bilkaybi qaybka rumeeyo oo haddana wa yuqiimuuna oogo asalaata salaadana oogo oo markii qaybka oo rumeeyo ilaahay inuu jiro qaybkaas oo rumeeyo haddana salaada ooga oo ilaahay xiriir la yeesho ilaahaygaas xiriir la yeesho wayunfiquuna waxna ka bixiya mimaa shaygii xaggii wax ka bixiyo rasaqnaahum aan ku irsaaqnay wax ka bixiyo qaybka meeshaan culammadu waxay leedahay ilaahay iyo qaybka iyo soo galay iyo ku fasira waxa maqan taasa ugu weyn wayuqiimuuna asalaata salaadana ooga wayunfiquuna wax ka bixiyo mimaa rasaqnaahum waxaan ku irsaaqnayna wax ka bixiyo macnaha waxa weeye noloshooda ilaahay iyo iyagu dhexdooda xiriirkii ka dhaxeeyey way camiraan waxaa ka mid ah camiraadaas inaad salaada tukunaysidoo ilaahay aad uga goosan tahay iyagii khalqiga xiriirka ka dhaxeeyeyna way camiraan waxay ku camirayaan wixii ilaahay siiyey iyay wax ka bixiyaan wixii u baahan iyay wax ku siiyaan ma aha dad macangag ah oo aan isu naxariisanaynin ma aha kolka xilkaas bani aadamkana wixii ilaahay ku siiyey wax ugu xir ilaahayna xiriirkiisa adke ilahay xiriirka adkaynaysa waxa laga soo qaatay salaada bani aadamka iyo makhluuqaad xiriirkoodana waxa laga soo qaatay waxbixinta waxa aad bixinaysid waxaad adigu leedahay ma waa wax khalqiga waa wax ilaahay ku siiyey wey ilaahay wuxuu leeyahay naga kugu irsaaqnay wayunfiquuna wax ka bixi mimaa rasaqnaahum wixii anugu aan ku irsaaqnay والذين كوي وي يؤمنون رمايه متقين bimaa shay rumeeyo unzila lasoo dejiyey nebi maxamedow ilayka adugu intiisa lagugu soo dejiye oo qur'aankan rumaynayo wamaa shay rumaynayo unzila lasoo dejiyey min qablika hortaada lasoo dejiyey kutubtii hore io rumaynayo kuwaasaa muttaqiinta ah macnaha ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waxyaalihii ilaahay horey usoo dejiyey kutubta ahaa iyo risaalooyinka ilaahay horey usoo diray wixii yo odil iyagaa dhaxlay kolka ma aha kitaabkiina keliya rumaysana kitaabkiina keliya ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda ka hor bani aadamka sida inagaba nebina loogu soo diray kitaabna noogu soo dejiyey saas oo kale ilaahay dadka ugu naxariisan jira kitaabna ugu soo dejin jiray nebina ugu soo dejiri jiray kolka ma aha inaad tidhaahdo nebi maxamed iyo kitaabkiisa umaan rumaynaya waa inaad rumaysaa diintaas soo socotay oo maanta dhaxaltooyadii adigu ay kusoo gaadhay oo dhaxalkii ugu dambeeyey adigu aad haysid ee horay usoo jiri jirtay jidkaas dadkii soo hay oo kutubta ilaahay soo dejiyey ah waa inaad rumaysan tahay wayuminu wabilaakhirati hum yuuqinuuna wahum iyaguna yuuqinuuna isla markaas yaqiiniya bilaakhirati daarti aakhira inay jirto daarti dambe in jirto ma aha inay malaynayaan ama ogaanayaan way hubaan way yaqiiniyaan inay daartaa jirto malaaika kuwaas kuwa tilmaamahaas leh oo mutaqiinta ah calaa hudan hanuunin hanuun korkiisa ku sugnaadeen hanuun kasoo min rabbihim rabbigooda ah kuwa tilmaamahaas leh waa kuwa hanuun xagga rabbi ka yimid korkii ku sugan oo kuwaasaa toosan wey bani aadamkaad arkaysid kooxda ka toosan waa kuwaas kuwa aan soo sheegnay kuwaasa wax kasoo qaad leh kuwa kaloo idil waa halaagsan yihin wawalaaika kuwaas hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaani ah waxay ka baqayaanna ka badbaaday waxay rabaanna helay falaaxa kaasa la yidhaahda ninka waa inuu wuxuu ka baqayana ka badbaaday wuxuu raban oo helay kolka kuwaas yaa jidka ilaahay toosnaahaaya iyagaana liibaanaya bes ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey sawaaun isku mid weyn calayhim korkooda isku mid weyn a andartahum u digta yaa nabi maxamedow ah am amase lam tundirum uma digina kuwaas mutaqiinta ilaahay saa uga cabsanayo oo jidkiisa hayo kuwa sacad uga soo horjeedaa jira oan khaliil wax alle wax xag ilaahay ka yimid jidkaa toosan aanaan haynin baa jira oo kaafiriinta wey kolka kuwaas haddaad u digtid iyo haddii kaleba waa isku mid isku midnimada macnaha waa sidee isku midnimada ay u socotaa laa yuuminuuna ma rumaynayaan wey udigidaara faa'iida ay u leedahay ma jirt adigoon u digin bay lama tahay wey kolka waxaa weeye qur-aanka waxaa weeyaan waxaa loo soo dejiya hataa gaalada inuu hanuuniyo kolkasoo kana ayadana leh ma aha haddaad u digtay kaafiriinta haddii kale waxbaba u tarimayso imsaa kaafir baa soo hanuuno markii wax loo sheego aayadda saas dhankaa uma jeedo waxaa weeye kaafiriintu waxaa loo jeedaa ninka xaqa markau arko oo cad oosan rabin oo ka leexday dad waxaa iska jira qoraxdaa duurka adigoo joogo kuleh qoraxay ma jirto waa kaan fiiri de anigu ma jirtaan kuleeyahay buu ku ma ogoli kaasoo kale maxaad ka qaban kartaa nooc saas oo kalea jira xaqaan faham fahmayo oo diidan ama inuu fahmoba aanan ogolay ee diidan kuwaasi wadigiin waxba kuma tarto ninka qalbigiisa xoogaa qooyin yahay oo xaqraadis ka yahay oo leeyahay balse xaqiiqdu tahay adduunkan waa adigu yimid shalay baa timada bal xageed u wada xagee u socotaa iyaa wata maxaa jira maxay faa'iida ku jirtaa maxaa xalisku guulanaayo ninka raadinayo kaasay qur-aanka wax u tara oo mutaqiinta ah laakiin ninka soo taagana aan rabin adduunyadaasun arkaya waxba uma taray haddaa u jirto hadi kale waa isku mid wey maxaa yeelay khatamallahu ilaahay wuu ooday oo wuu shaabireeyey calaa quluubihim qulubtooda korkooda wuu ooday oo wuu xiray oo wuu shaabireeyey sida shay marka ayagu ereyga dhammaystir warqada dusha waa la xihaa waa la shaabareeya saas oo kale ilaahay wuu ooray subxaana watacaala calaa quluubihim qulubtooda wuu ooray oo xaqii ma galayo wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay wuu ooray oo xaqii inay dhegaystaan oo dhegahooda ay ku maqlaan oo dhegahaasa qalbiga ay u gudbiyaan ma jirto wa calaa absaarihim arkayaalkooda korkoodana waxaa ahaaday rishaawatun dabool inay xaqa arkaan cajaa'ibkan ilaahay sameeyey waxyaalahan ifkan ku yaallo oo siday u socdoo sidaa u nidaamaysan inay ku cibro qaataan indhowr ka daboolan yihiin walahum kuwaasi waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn cadaab aad iyo aad u weynba iyaguna aakharo sugay kuwa sidaas oo kale ah adduunku waxay doonaan ha sameeya meeshay doonaan say doonaan ha u raaxaysta kuwaasi aakhare cadaab sugay wa min annaasi dadka waxaa kamid ah man juul yaquulu yidhaahdo aamanaa biاllaahi wa bilyawmi alaakhir aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay waan rumaynay wa bilyawmi alaakhiri yoomkii iyo maalmaha ugu dambeeyeyna waan rumaynay yidhaahdo walxaal maahum iyagu aanan ahayn bimu'miniina kuwa rumaysan aanan ahayn afkay kaleeyihiin laakiin hoos aan uma rumaysan aamanaa yani waxa weeye way waxay ka dhigayaan way afgubaadsanayan waxay leeyihin saad nabad gashaan muminiintoy ka baqayaan haddii ilay rumayn waayaan sida gaalada cad ee hadalka cadaystiisada hadday hadday noqdaan waa lala dagaalamaya iyagu waxay rabaan inay nabad galaan maalkooda iyo naftooda inay nabad galaan bay rabaan kolkaa maxay ku nabadgalayaa waxaynu rumaysnayn bay muujisanayaan muminiinta ay u sheegayaan waa la wujiiliyaal hoosana gaalnimaa ku qarsoon kuwaasaa dadka ka mid a ah, waa kuwa ugu khatarsan weeye bay kula tukunayaan way kula soomayaan haddaad aragtid haddana ma rumaysna gaaladay la hashta yukhaadicuuna waxay dhagayaan allaha ilaahay bay dhagayaan iyo wladiina kuwii aamanuu rumeeyey markay leeyihiin aamanaa billahi bilyawmi alaakhiri ilaahay iyo mu'miniinta ay dagayaan ilaahay ma dagi karaan laakiin meesha waxaa ku jirta mu'miniinta ilaahay siduu ula jiro qiimaha afkiisa ay kuleeyihiin ayaa lagu muujinaya ilaahay wuxuu yani iska dhigay shadku mu'miniinta inuu ku jiro oo nimanka iyagu xumaynayaa oo iyagu daardarayaa inay ilaahay kuu darayo ay yihiin oo kale yacni shafkiisii shadku mu'miniinta ka dhig markii adigu xumaan lagugu samaynaya ilaahay wuxuu leey anaa ii jeeda anay ii jeeda wa ficlan runtii waa sidaas wey maxaa lagugula dagaalama maxaa lagaga hor imaana ilaahay wuxuu yidhi baad ubadaa so taas ma ah kolka ilaahay wuu garanayaa idinku may anay ii jeedaan kolka hadalkaas ninkii mumin ahee toosan waxawey wuu ku farxayaa marka xumaanta ay kugu samaynayaan munaafiqiinta ay xumaantaas ku shirqoolayaan yani ilaahay wuxuu leeyahay aniga iyo idinka idinoodna wada dagaya kolka ilaahay ma dhagi karaan oo ma gaari karaan laakiin waxa weeye waxaa lagu tusinayaa arrintooda in ay weyn tahay oo arrin khatar ahoo niman ilaahay dagayo gaarayo oo kale inay wamaa yakdacuuna isla markaasi ma dagayaan oo ma gaadayaan ilaa anfusahum nafafyaalkoodu maayo markaas ay sidaa samaynayaan ay leeyihiin aamanaa bilah bilyawmi alaakhiri mu'miniinta ku ciyaara oo daga ay leeyihiin naftooday dagayaan maxaa yeelay khiyaanada ay samaynayaan khadaacada ay samaynayaan dhibaatada ka imaanaysa iyagun ku dhacaysaa qof kale ku dhici dhibaatada ka imaanaysa iyagay meel u taalla iyagu waxay leeyihin waad wanaagsantihiin waad danaysateen adduunkan unbay fiirinayaan ilaahayna wuxuu leeyahay markaysaa samaynaya wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum naftooda maahay wax kala madagaya wamaa yashcuruuna mana kasayaanoo ma dareemaya dareenkaas maba lahaba inay toosan yihiin iyoiyaa iska dhigayaan fii quluubihim kuwaas quluubtooda waxaa ku dhex sugan maradun cudur shaki iyo nifaaq iyo diida ku sugan waa cudur wey cudur qalbiga ku dhaca wey qalbiga ku dhaca xanuun keliya ma ah waxa weye shaki baa ku jira munaafinima ku jirta xumaan baa ku jirta cudurkaasaa ku bixinaya inay kaa sameeyaan fazaadahum ullahu ilaahayna wuxuu u ziyaadiyey maradan marad buu u ziyaadiyey almaradu yuulidu lmarada maradka marad buu dhaliyaa marad hadduu qofku xanuunsanayo xanuunkana kugu kackaca kolka waxa weeyaan markii ay qulubtooda maradkaas ay geliyeen shakigaa iyo nifaaaqaas iyo waxaas ay geliyeen sida iyagu ay rabeenba loo sameeyeyo marag buu ilaahay u siyaadiya oo waa maxay mar alle markii aayada ay soo degto ee qur-aanka oo muuminiinta ay kusoo degto necbahasho dheeraad ay kordhiyaan waa cudur wey muuminiintii bay guulaysanayaan guusha muuminiinta ay helayso ay helayaan cudur bay ku tahay oo way kasii xanuunsanayaan kolka maragba u ziyaado walahum kuwaasi waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkasoo aliimun wa xanuuniyo nafta xanuuniyo kuwii hore waxay ahan cadaab weyn ba layidhi kuwan cadaab nafta xanuuniye wey nafta wasaaqaya nafta xanuuniya bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu ahaanshahu sababtiiba ugu sugnaaday yakdibuuna kuwa been sheegay ay yihiin sababta cadaab ay ku mutaystan waa maxay way been sheegayaan bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu ahaanshahu sababtii iyo ugu sugnaaday cadaabkaasi yakdibuuna kuwa been sheegay ay yihiin aamanaa billahi bilyawmi alaakhirati been bay sheegayaan waidaa qiila haddii la yidhaahdo lahum kuwa munaafiqiinta ah laa tufsiduuha fasaadinin fi lardi ardada dhacdeeda ha fasaadinin ila maxaa yeelay dadka hoos iskaga dirdiraa gaaladii dhinac bay kala haystaa yahuuddii dhinac bay kala haystaa mu'miniintiina way dhex joogaan warkay isu gudbinayaan kolkaa waxa weeye fasaad baa ka dhalanaya arrintaas waxbay kharibayaan kolka fasaadkaas markiisa markii la yidhaha war iska dhaaf waidaa qiila lahum iyugu haddii lagu yidhaha laa tufsiduu fi lardi qaaluu waxay yidhahdaan inamaa naxnu anagu muslixuuna kuwa wax wanaajiye un nahay waxbaan wanaajinaynaa waan kala ilaalinaynaa labadan qole ayna isku dhicin ma gaalada iyo muslimiinta iyo dadkan si ayna isku dhicin waan kala ilaalinaynaa annagu waxaan leenahay wax hagaajiye dadkan iyayna isku dhicin waxyaabahaas oo kale kolku waxay leeyihin annagu waxbaan hagaajinaynaa maadaama anagu aan nahay dadkii ilbaxsanaa ee fiicnaa haddaanu nahay waxaanu hagaajinaynaa wixii dadka iska hor keeni lahaa wixii adduunkan oo ku dhismi lahaa waxaasaan hagaajinaynaa bay leeyihi alaa hooy inahum iyaga hum iyagu ma almufsiduuna kuwa wax fasaadiye ah kuwa sidaas oo kale ah maxaa yeelay markay leeyihiin mu'miniinta waan khiyaanimaynaynaa waxa weeye hoosta waxay kala haystaan gaaladii iyo huudi sirtay bixinayaan xumaanoo idil bay geenayaan wixii nimankaas ay rabaanna ay nimanka ay rabaanna way hirgelinayaan gaaladaas kolka waa fasahaadin maayo waxba ma hagaajinayaan iyagoo waxaas xumaanta samaynaya haddana si qarsoodi ay ah u sameeyaan hum iyagoonba almufsiduuna kuwa wax fasaadiye ah walaakiinse lagu noqoya laa yashcuruuna ma kasayaan oo ma dareemayaan ma dareemaya waabu wanaagsan yahay sidaasee wanaag u ah sida ku gaadhaa danta diinta shirqoolaa buu samaynaya afku af macaan buu kugula hadlaya waa sidaasuu ku leeyahay kolka waxa weeye hoos ahaana waa al waa ku baabi'inaya ehelillaahi buu baabi'inaya diinkiisa diinta ilaahay buu kusoo horjeeda kolka waa fasahaadka iyagun baa laga helaa laakiin ma dareemayaan sidaas iyaga ay mudaan ilbaxnimo ilbaxnimo ay mudayaan وإذا قيل هدي من هذا مركب لبعد مر لبعد لهم كل منافقين آمنوا رماية كما سلي آمن الناس دك أرمي يأكل أرمي يأدين إلى سيد دك أرمي يأكل أرمي دك معلوجي كما آمن الناس وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سيد أصحاب النبي المؤمنين في رعتنا سيد أرمي يأكل أرمي فوانا هاي مؤمنين إيمان فيه وإيمان نبعوي وإيمان سافئوي وحي فيهين بك نبع وحي سمعي لأن إبادة عبادنا كنبعه معها اللي هو بيجي مكر الله كلك وحالير war sida dadka u rumeeyey oo sidaas oo kale iimaanka khaaliska ah oo daacadda ah sidaas oo kale u rumeeya haddii la yidhaahdo oo iminka waxaa weye iimaankoodan waa afka hoosta ma qabaan iimaankaas laakiin mu'miniinta iimaankooda waxa weye carabkooda iyo qalbigooda waa iswaafaqsan yahay kolka sida mu'miniinta ay u rumeeyeen oo kale oo carabkiina qalbigeena iswaafaqsan ah sidaas oo kale u rumeeya oo carabka keliya lama rabe qalbigana raacays haddii la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdaan anuu nin miyaan rumaynaynaa kamaa aamana sufahaau kuwa caqliga fudud siday u rumeeyaan oo kale miyaan u rumaynaynaa ninku inuu israacsanaado qalbigiisa iyo iyo carabkiisa inay israacsanaadaan oon waxba u qarsoonayn waa safiinnimo qofku waa inuu kala haraa waa diblomaasnimo waa siyaasanimo wey maaha ninka inuu dhan u wada dhaca saas oo kale ah caqli ma aha bay ku leeyihin waa inuu siduu ku noolaado oo dhantiisa uu ku gaaro waa inuu dabandabiyo iyo balqalloociyo waa inuu sameeya laakiin isdhammaan u wada dhacayaada ah. waa dadka caqliga fudud baa sidaa noqday leeyahy ma aha dadka yacni bisil si wax u wadan fiiri ninka toosinoo dhan u dhaca oo qalbigiisa iyo carabkiisa iswaafaqsan yihiin waa nin caqli fudud waxba kala ogeyn bay ku ninka waa inuu leeyahay ahlan wasahlan waa inuu kuleeyahay leeyahay hoostana tu kale ka wata adigana waa ku raaligelinaya taas oo kale kolka waxay ku leeyihin iimaanka aad naga rabtaan aaminuu rumeey kamaa aamana naasu dadka oo mu'miniinka iyo nabiga raacsanay dhahay siday u rumeeyaan oo kale u rumeey oo qalbigiin iyo carabkiina warajiro oo kale haddii layidhaha qaaluu waxay yidhahaan anu uminu miyaan rumaynayna kamaa aamana sufahaau kuwa caqliga fudud siday u rumeeyaan oo kale oo iimaan is raacsan qalbiga iyo carabka alaa hum inahum iyagunba hum iyagunba asufahaau iyagunba kuwa caqli fudud ah walaakiinse lagu noqon yaha laa yaclamuuna ma og ina iyaguna aqli fudud yihiin ma ogo maxaa yeelay safiihnimadu waa jaahilnimo jaahilnimada waxaa looga baxaa cilmi kolka cilmigii ma laha cilmiguna wuxuu u baahan yahay caqligana wax ku fiirisay kolka waxba ma fiirinayaan waidaa laquu haddii ay la kulmaan kuwa munaafiqiinta ah aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ah hadday la kulmaan munaafiqiinta shaqadoodu wey mu'miniinta dhabta oo iimaanka ka dhabya haddii ay la kulmaan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa anagu waan rumaynay waa anaga rumaynay salaad idinla tukanayn idinla soomayna saas oo kale muminiin baanu nahay waidaa khalow hadday guuno noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintooda hadday u guuni noqdaan shayaaiintoodan waa maxay waa kuwii madaxda ahaaye ay ka amar qaadanayeen masalan markii madiino la joogay shayaaiintoodu waxay ahay yahuud yahuudi ka amar qaadan jira yahuudi hoosta kala hayaan yahuudi kala hayaan hoos muminiintu waxay idhan aamanaa marka shayaaiintoodii yahuudda ahaa iyo kuwii hadday u gooni noqdaan oo ay gooni ula baxaan waidaa khalow hadday gooni noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaaiintu hadday u gooni noqdaan qaaluu waxay yidhahdaan innaa anagu macakum idinka la jirkiinaana idinkaan idinla jirnaa buu yidhaha idinku maciinaanu nahay idinkaan idinla jirnaa oo idinka sidaad wax u arkaysaan oo diintan colaarinteeda ah kasoo horjeedkeeda ah la dagaalankeeda ah idinkaan idinla jirnaa yay yidhahdaan haddaba hadda anaga lala jirtaan su-oolinka markii la joogay aamanaa yirim ah su-oolinka aamanaa ku dhaaanta kolkaasu waxay yidhahdeen inamaa naxnu anagu un mustahzi'uuna kuwa jeesjeesayaanu nahay muminiinta ku jeesjeesnaa markaan aamanaa lahayn waan ku jeesjeesayni ma inaga dhabmahayn bay leeyihin yacni markii ay yidhaahdaan hadda anaga nala jirtaan maxaa yacni idinku aamanaa u lahayn so idinku aamanaa lahaa maaha oo salaada la tukunaysaas oo kale waan ku jeesjeesayni anagu maan dhab nagama hayno inamaa naxnu anagu mustahziuuna kuwa jeesteesaanu nahay oo iyo ku jeesteesayo ayagaa wixii la rumaysta way iska rumaystaan <coughs> way iska daldhi wanaagsan yihiin kolka waan ku jeesteesaynaa maya naga dhab maa dhab kamida idinkaan idinla jirnaa allahu ilaahay baa yastahziu jeesteesay bihi iyuu ku jeesteesay kuwaas ilaahay baa ku jeesteesayso iyagu muminiinta ku jeesteesaynay ku qadimo ilaahay iyagoo ku qadimaya ku jeesteesay إلهي خالق السماوات والأرض نيكو كو جاس جاس هي ويمدهم إلى الكواسي وكر لي يعني وأن يؤتابي في طغيانهم قوق الكجران إي أولى حكابي قوق الكبر كي الكجران إي إلى يؤتابي وقاس النور إلي ونفسي إي وسلاء الله إي وعي أركيان أدوش وأوفي عن يهي خيرات كي سيهلان أريت ولوين نبت غشاء حذر المؤمنين تأكلين مهم والله تحقنيا والله بدباريا saasay fuyool yihiin waana jeesjees kolka ilaahay wuxuu sida ugu jeesjeesaya waxaa weeye sida u iyo waxay arkayaan adduunkii waa u fiican yahay khayraadkiisay helaan arrintooda way nabad gashaa hadalka mu'miniinta ay ku leeyihiin waa loo tixgeliyaa waa la badbaadiyaa saasay ku nool yihiin waana jeesjees kolka ilaahay wuxuu sida ugu jeesjeesaya waxaa weeye inay qooqa ay sii kororsadaan inay qooqas ay kusii maanta ma ay kusii xeel dheeraadaan sacaa hara cadaab adag oo xanuuniyo sa umutaystaan say u kolka waxaa weeye iyagu waxay leeyiin mu'miniinta ku jeesjeesa ilaahay way ku jeesteeseen nabadii baa la siinayaa waxay rabaanbay helayaan barwaaqadii nabadgelyadii sidaas oo kale helayaan la taaban maayo muminiintay ku dhex jiraan si baa laga leeyahay intaas waxa weeye ha sii wateen wey ha sii wateen xumaantani in intay sii wataanna cadho ilaahay iyo cadaab inbay sii kordhisanayaan kolka iyaguna wax ku jeesteesay le ku jeesteesayaan wayamuduhum fii duhyaanihim yani waamuduhum ilaahay kuwaasi wuu u taagayaa fii duqyaanihim ooqooda dhexdeedu ilaahay u taagaya camriga iyo wixooda yamhuuna iyagoo wareersan yacmahuuna iyagoo wareersanoo qooqa dhexdiisa ku wareersan way ku wareersan yihiinoo meel kale waxaan ma arkaya kan unbay siday yani sidaan maarata ay u noolan lahayn qooqoodaasi sida ugu hirgari lahaa kaasay ku wareersan yihiin kaasay ku dhex jiraan kaasay ku noqnoqonayaan halkaa kama baxsana wey halkaasay ku wareersan yihiinoo halkaasay ku noqnoqonayan oon ka baxsanay ulaaika kuwa tilmaamahaasle hadda aan soo sheegnay munaafiqiinta ah alladiina ku yihiin ishtarow iibsaday aldalaalata baadi iibsaday bilhudaa hanuun ku iibsadeen way iibsadeen baadinimay iibsadeen ee soo gashadaan hanuun bayna ku iibsadeen iibsashadu waxaa weeye adiga shayba soo gashanaysa si adigu aada haysatid oo aada hantiday ayaad ku soo gashanaysaa iminka baadinimay soo iibsadeen baa layidhi hanuun bay ku iibsadeen dee hanuunkan ay wax ku iibsanayaan miyay haysteen markooda miyayaa soo hanuunay waxaa sidaa loo leeyahay hanuunkan hortoodow yiili waa laga rabay waa u diyaari inay qaataan maadaama uu u diyaariya inay qaataan lagana rabo ay u sahlan tahay wax gacantooda ku jiro oo kale wey kolkaasay ka tageen kolkaasay maxay qaateen baadinimadii kolka adduunkan waxaa weeye waa dadka socdaay waa beeca mushtar beeca mushtar buu lamid yahay waxaa weeye adiga hanuunkaas haddaad qaadasidna waad liibaanaysa haddii hanuunkii aad ka tagtay oo baadinimo aad qaadatayna waxay lama tahay adigu hanuunkii ka tegey oo baadinimadii adigu hanuunkii bixiyey baadinimo soo gashay kolkaas famaa rabixat may ribxin tijaaratun beeca ma ribxin baa lii beeca ay samaynayeen may rabxin inta adduunka ay joogaan way shaqeeyaan habeen iyo maalin wax baadinimay waraa hanuunkuna way ka tegeen waxay leeyiin faa'iidaad helaysa ilaahay wuxuu yiri beeca mushtarkoodaas ma rabxin kolkaa faa'iido kama ay helin wey wamaa kaanuu mana ahaanin haddana muhtadiina kugu hanuunsanoo liduruqi rabxi watijaara beeca mushtarka iyo rabaxa jidkiisana kugu ku hanuunsan ma ah macnaha waxa weeye faa'iidona kamay helin ra'sumaalkiina way waayeen ma yaqaanin ninka waxa u shaqaystaa inuu ra'sumaalkiisana badbaado faa'iidana oo ku helo iyagu faa'iidadiina may helin siday u tijaaraysan lahaayeen ee wax u heli lahayn maalku badbaadi lahaan jidkii kuma hanuunsano kolka waxa weeye waa niman khasaaray ribxiina may helin ra-sumaalkiina waa ka ma sida ah, ra-sumaalkaas ay ku joojistaan ay ugu faa'iidaystaanna ma yaqaaniin wamaa kaanuu mayna ahaanin tijaaradii horta ma rabxin wamaa kaanuu mana ahaanin islamarkaas muhtadiina kugu hanuunsanoo la duruqi ribxi watijaara kuwa yaqaana ma aha kolka ra-sumaalkii naftiisa way waayeen maaluhum kuwaasi xaalkooda ka masali ladii duul xaalkii buu la yahay istawqada shitay oo hursaday naaran dab hursaday habeen mugdi ah iyo duul meel degeen kolkaasaa mugdi mugdigeedi dabbay hursadeen iftiin baa iyo heleen matalhum kuwaas xaalkoodii ka matali ladii duul xaalkii buu lamid yahay istawqada shitay naaran dab shitay falamaa adaacad markay iftiimisay hiya naartii maa shay iftiimisay xowlahu duulkaas hareerihiisa ahaaday marka u iftiimisay ay wax kala arkeen dahab allahu ilaahay oo la tegay binuurihim nuurkoodii oo la tegay oo dabkii ka baktay oo wataraka ilaahay oo ka eheysiyey hum iyagu fii dulumaatin mugdiyaal dhexdooda oo ka eheysiyey mugdiyaal bay ku dhex jiraa mugdigii habeenka mugdigii daruurta mugdiyaal fara badan oo isa saarsaaran laa yubsiruuna xaalayn waxba arkayn waxba ma arkayaan kolka waxaa sidaa loo leeyahay dabashitaanka loo leeyahay markii muuminiinta soo dhexgaleen ay salaada la tukanayaan oo aamanaa yidhaahdeen qur-aankii bay dhegaystaa nabiga tacliimaadkiisay dhegaystaa calayhi salaatu wasalaam kolka wixii la way garanayaa kolka waxay lamid yihiin nin dabsha dur dabshatay oo raba inuu wax kala arko ayay lamid yihiin markuu dabkii shatay oo wixii u kaloo iftiimiyeen iftiinkii kama faaidaysanina iftiinkii waa ka dambe kuwa gaaladaha ah, cad oo sacad igu soo horjeeda kuwaas kolka horeba tacliimaadkan danka ma lehe laakiin kuwan tacliimaadkii bay dhex joogaan niman dab shatibay lamid yihiin laakiin dabkii kama ay faa'iidaysanin waa ka baktiya dhahaba allaahu binuurihim watarakahum ilaahay wuu ku tegi kuwaasi wuu ku tegi haddaad tidhaahdeenna fii dulumaatin yuu kaga tegi wey haddii aad taraka bimacnaa sayara ay tahayna waa mafcuulkii labaad wey fii dulumaatin mugdiyaal dhexdooda oo kaga tegi laa yubsiruuna xaale aynu waxba arkaynin hum iyagu kolkaas kuwaasi summun kuwa dhagala wey oo wixii ay la sheegayaan oo qur-aankani la akrinaya iyo axaadiistani aan waxba ka maqlin bukmun kuwa hadal oo carabla wey kuwa carabla oo afla oo xaqa inay ku hadlaan ay dhibayso cumyan kuwa indhala wey oo xaqa inay arkaan aanan maanta ma arkaysa diyaar u ahayn sidaa daraaddeed fahum iyagu laa yarjicuuna ma noqonayaan can aldalaalati wa can ilbaatil wa can kama soo noqonaya baadinimada iyo baadilka iyo dulmadii kuma soo noqonayaano ila alxaqi wa ila alhudaa wa ila alnuuri uma soo noqonaya ah, waa siday u tageen wey maxaa yeelay kuwa sidaas oo kale meesha iftiinka hadduu ka baktiy oo ilaahay nuurkooda la tegi ay waxay ku darsadeen iyagoo sidaas ah inay bogolayihiin waxay ku darsadeen inayna carab la-yihiin oo af yihiin waxay ku darsadeen inay indhala-yihiin kolka kuwa sidaas oo kale ah inay hanuun kasooinay baadinimo kasoo noqdaan hanuun usoo noqdaan suurgal ma aha suuragal ma aha xaalkoodu waa sidaa ow amase ma ahee masaluhum xaalkoodu ka sayulin roob shubayou lamid yahay roob aad u shubaya roob aad u shubaya kuwa joogo iyou lamid yahay roobkaasoo minasamaayka mad xaggeeda kasoo shubaya ama roobkaasoo minasamaayka mad xaggeeda ahaaday fiihi roobka dhexdiisa waxaa ku sugan ulumaatun mugdiyaad ayaa ku sugan mugdiyaad habeenadii daruurtii iyo biyihii waxyaala dulumaad fara badan baa ku sugan iyo waracdun onkod iyo wabarqun hillaac yajcaluuna way yeelaan asaabicahum farahoodu waxay yeelaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdii bay yeelaan farahoodii kolkaa dhagaha dhexdooda yeelaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi sawaacada dhacaysa darteed ah, baashan xanqarka la yiraahdo soomaalida magacyo badan bay u briq iyo iyo xanqar intaba waa la yiraahdaa waxa weeye waxay lamid yihiin haddaad fiirisid nimanka munaafiqiinta xaalkooda laba shay baad ku shabihi kartaa mar waxa weeyaan waxay lamid yihiin duul dab shitay oo markay wax kala arkeen dadkii ku intifaaci waayo dadkii ka baktiy oo mugdi ku soo hadhay iyagu aan waxba isla markaa dhigola oo maanta maqalla oo maanta ma arkaysa oon waxba hada ku hadli karaynin xaqta sidaas waa lamid wey tan kale waxaa kale ku shubihi karaysaa dad meel roob ku da-ayo joogo roob aada u weyn oo mugdiga aada u adgay oo hadday barta lagaa gelina aan la arkayn roobka sidaas ah oo mugdigaas wata haddana wuxuu wataa onkod cufuufada yeelayso iyo hilaac iyo wata markay arkaan farahooday dhigaha geliyaan farahooda farta dhigaha lama geliya kulligood ma gasha inta horaa gasha kolka waxaa laga dhigaya sida iyagu isu ilaalinayaan sidii waxay fartoo hilba dhigta geliyeen farahoo dhigaha gelinaya min asawaaciqi biriqdaas biriqyaalkaasi dhacaya darteed oo qaqacbixiymaysa darteed xadar almowti digtoonaansha lid ay ka digtoon yihiin darteed iyo u waa laba mafcuul liajlihi wey midna nin baa lagu jaray midna waa la kordhafay xadar almowti ka digtoonaansha oo lagu digtoon yahay ee ay ka digtoon yihiin dhimasho darteed maxaa yeelay ah, dhawaqa arag waa lagu dhinta wallaahu ilaahayna muxuu dhan ku koobo wey bilkaafiriina kaafiriinta wuu koobaayo isaga hadduu raba inuu qabtaay wuu qaban karaya yakaadu wuxuu sigaa albarqu hilaaca yaktafu inuu dafo absaarahum aragyaalkooda yacni biriqdii dhacaysay dhawaqay ka baxayeen inay la dhintaan bay u dhowdaan hilaacii baxayeyna inuu indhahooda arga ka dafo yuu sigaa yakaadu wuxuu sigaa albarqu hilaac yaktafu inuu dafo absaarahum aragyaalkooda kullamaa indhanow allaaca oo ifiyo kuwa barqigii lahum iyaga u ifiyo mamshan makaano sacda oo u ifiyo mashahu way socdaa fiihi ay fii lawihi barqigaas lawigiisa oo masha ifiye ah yay socdaa kullamaa indhanow allaha oo ifiyo huwa hilaaci lahum iyagoo u ifiyo mamshan makaano socda oo u ifiyo mashahu way socdaan fiihi fii lawi iftiinkiisay socdaan waidaa adlama hadduu mugdiyoobo hilaaci oo dhamana calayhim korkooda oo ku mugdiyoobo qaamuu way istaagaan sidaas oo kale ah niman roobkaas ku dhex jiro oo onkodkaas iyo biriqdaas ku dhex jiro oo sidaas xaalkoodu yahay suu niman wareersan ma ah suu niman wareersan ma ah xaalkoodu nimankaas feeri kuwa niman roobkaas ku dhex jiro oo onkodkaas iyo biriqdaas ku dhex jiro oo sidaas xaalkoodu yahay suu niman wareersan ma ah suu niman wareersan ma ah xaalkoodu nimankaas feeri yani munaafiqiinta haddaad fiirisid muminiinta xoog bay lahaayeen munaafiqiinta haddaad fiirisid markay muminiinta ku dhex nool yihiin waa dad daadkatibayn lamid yihiin markaad fiirisid ila hadal qarsoonida hoosu wadaa kolka waxa weeye waxay leeyihiin hamaa laydin ogaada hame wax idinku dhacaa hama dhankaa dhankaa laydinkaga yimaada hama arrinteeda la kashifaa naxdin bay buuxa kolka haddaad saa fiirisid ay lamid yihiin duul roobkaas ku dhex jiro oo kale oo onkod kale oo hilaaca leh oo baqaya inuu onkodkii nafta ka qaado oo ka baqayo inay markaysa barqii hilaacayna oo ka qaado oo yani indhaha arag oo ka qaado ka baqayo oo sidaas u nool wareerkaas ku dhex nool oo markii xoogaa uu iftiin helaana soconayo haddii kale la istaagayo oo siday yeelan garanna kuwaas siday u wareersan yihiin oo kale iyo xaalkooda xaalkaasay ku nool yihiin walow shaa allahu ilaah haddii oo doonayo ladahaba wuu la tegi lahaa bisamcihim araggooda waa la tegi lahaa wa absaarihim aragya bisamcihim maqalkooda waa la tegi lahaa oo wuxuu kula tegi lahaa yani onkudkaas dhacaya darteed yani biriqdaa dhacaysa darteed wa absaarihim aragyaalkoodana waa la tegi lahaayo hilaacaas kula tegi lahaa ilahay hadduu doonayo ina allaha ilaahi qadiirun ku awoodo wey calaa kulli shay shay kulligiis wuu awooda wey kuwa sidaa samaynaya ilaahay wuu ku arsan karaa waxba ilaahay dhibaato kuma ah kolka nimanka munaafiqiinta ee noloshooda waa sidaas wey daa'iman ninka hoos wax ku wadbaraay nin taagan ma wixii ama lagu ogaadaa buu isleeyahay yaa ayuha annaasu darow yaa ayuha annaasu imanka markii lasoo sheegay bani aadamku saddex kooxood inuu yahay kuwo muttaqiin ah kuwo kaafiriin ah kuwo munaafiqiin ah hadda ilaahay kulligood waa u wada dhawaaqaya kulligood waa la sugeeyey saddexdaa kooxood aad tihiin lama rabo saddexdaa kooxood aad tihiin laydima abuurin lama rabo waxaa la rabaa kooxda hore inaad wada noqotaa kooxda hore mustaqiinta ah, inaad noqotaa ma la rabaa yaa ayuha nnaasu dadow ucbuduu caabudu rabbakum rabbigiina caabudu ilaahaygiinin rabbiy oo idin maamulay idin dhaqaalaynaya caabudu alladii rabbigii khalaqakum idinku idin abuuray iyo waladiina abuuray min qablikum idinku hortiina ha abuuray lacalakum waxaad murantihiin kolkaa haddaad rabbigaa caabudaan tattaquuna inaad muttaqiin noqotaan oo ilaahay caradiisa ciqaabka iska jirtaan oo kooxdii hore aad kamid noqotaan oo muttaqiin aad noqotaan yani muttaqiin wada noqdaa laleeyahay waxaad ku noqon kartaan rabbiga idinka idin maamulo oo idinka iyo idinka horreeyey awoyaalkeena iyo aabayaasheena abuuray ilaahaygaas caabuda maxaad u caabudaysaa waxaad mudakiin muttaqiin noqona kooxdii hore aad kamid noqotaan saasaa la rabaa saasaa muttaqiin ku noqonaysaa alladii ilaahaygi caabuda jacala yeelay lakum idinku alarda ardada ulasan ula idinka yeelay ilaahay baas caabuda ardada ulaas ilahay isagaa noogu yeelay waan ku gudgudoonnaa waxay lama tahay ardada anaga haddii la fiiriyo wiil yaroo canug yaroo yaan gogol loo dhigay oo gogasha korkeeda ku dhex gudgudoomaya gogasha waad ogsoontihiinoo waa loo hagaajiyaa si dhinaciisa ay u qabato oo aan xantaaq u gaarin yaa loo hagaajiyaa iminkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ardadan waa noo hagaajiyey si aan ugu dul noolaan karno meeshaan rabnaan ka dhisanaa guri meeshaan rabnaa hoolaha ka daajisanaa meeshaan rabnaa beerta ku falanaa meeshaan rabnaan soconaa sidaas oo kale wayna aqbalsan tahayo iyada dhexda iyadan ku gudguduuna sida canugaa yaro firaashka loo dhigiyo oo kale haddii ilaahay wuxuu ku dhigi karayo ardadan inay nolosheeda nagu dhib noqoto maalan kulayn baaba ka soo baxayo waxyaalo kale ilaahay ku sameeyo ma arkaysa laakiin ilaahay baa ka dhigay firaash noogu dhigay arintaas inagu aan fiirinayno keliya yani indhaha indhahaygo maanta uma arkaan ee waxaa laga leeya ilaahay wuxuu ku leeyay il cusub ku fiiri ardaydaas bal siduu ilaahay idinku nicmeeyey firaash idinka dhee ku dulnoojiyiin oo isqabanaysaan idinka iyo ardadaba isleeyihiin bal taasi fiiriya wasamaa samadana binaaan dhis ka dhigay dhis idinka koreeyo iyadana faa'iidaan ku qabnaa ardada keliya ma ah ardadaa iyo sanadaana u koraysa anagu nolosheeda ku xihan xidigaha iyo waxaa leedahay iftiinka ka imaanaya yani kuleelka ka imaanay waxyaalo fara badan ilaahay ogyahay oo ka imaanaya oo waanzala dejiyey min asamaai samada xaggeedana maaan biyo kusoo dejiyey samada xagga isaga biyo kusoo dejiyey oo fa akhraja ilaahay bixiyey bihi biyahaasi min asamaraati miraha xaggooda wax ka baxshay minta tabciidii ka dhawaayday mafcuulkii ka dhig fa akhraja bixiyey bihi biyaha sababtoodana min asamaraati miraha xaggooda wax ka bixiyey bacda samaraati muxuu ugu bixinayaa risqan irsaaqi darteed lakum idinkul idin irsaaqayo ama waxaa tidhahda fa bixiyey bihi biyahaasi risqan irsaaq bixiyey min asamaraati muraha xaal risqaas ka mid yahay taasina waad odhan kartaa okolkaminta waa iska ma min asamaraati xaalo uu risqigaas ka mid yahay ama uu ahaaday fa bixiyey bihi biyahaas sababtood min asamaraati bacda samaraati muraha xaggooda wax ka bixiyey hifqan irsaaqi darta naqdidu kun idin irsaaqi sidaa daraaddeed falaa tajcaluu ha yeelin lilaahi ilaahay ha u yeelin andaadan kuwo isaga ku mid ah oo isaga ku fil ah oo ilaahyaal kale ha u yeelin <clears throat> andaada asalkeeda jamcun niddin wey nidka waxaa la yidhaha ninka adigu kugu filka ah kula tartamaya waxaad qabanaysa qaban karo waxaad biinaysan biin karo ama waxaad biisid hagaajinaya ama waxaad hagaajisad biin karo ninka ku garabkaagu way kula tartamaya ee asalkiisa la yidhaahda kolku waxa weeye nimankan asnaan bay samaysteen iyo waxyaalo kaleo ilaahay keyrkii oo la caabuday samaysteen kolka waxyaalaha ay samaysteen wax ilaahay ulid ahoo ku fil ahoo la tartami karo ma ah laakiin iyagu waxa weye wax kale samayn karaa ma jiro wax alli waxay ku dhaqaaqaan ilaah ka dhigtaan waa wax erir awey ah kolka waa lagu kajimaya markay sanam la qoray ama dhagaxa ay ilaah ka dhigtaan yaanu leeyahay war waxaa samayseenba mid ilaahay ku fil ah oo ilaahay la tartamayaaba samayseenbe cajibaad leedi waa lagu qadimaya maaye waxay sameeyeen dhagax iyo waxtaas oo kale sameeyeen kolka waxa weeyaan asnaamta waxaa sidaa loo leeyahay waa sidaas walaa tajcaluu waxaa samaysa hayeelina lilaahi ilaahi ha u yeelina andaadan kuwo isaga ku mid ah oo sidaas oo kale oo asnaamtaasi waxaasa u yeelina maxaa yeelay intaasoo idil isagaa sameeyey isagaa rabbigiini ah isagaa idin abuuray isagaa firaash ardada ka yaala isagaa samada dhis ka yaala isagaa biyaha idin soo dejiyey kolka intaas wax sameeye ku jiraan ilaahyaalkiin ilaahay keyrkii ah maya wa antum idinka oo taclamuuna wax og inuu ilaahay mid lahayn oo aan asnaam iyo waxaas wax mid inaan lahayn idinka og ha uu yeelina wey allahu subxaanahu ay waajib tahay tawxiidkii yaa loo dambeeyey halkan waxaa laga galayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa in ay ab tahay sababta qur-aankan ay ugu cararayaan ay u rumaynla ay yihiin nebi maxamed baa shakina laga jiraa haddii arrintu ay tahay waa loo sheegayaa nebiga nebinimadiis in ay sax tahay wa in kuntum haddaad ahaataan yaa lala hadlayaa kuwa kaafiriinta ee kasoo horjeeda ama munaafiqiinta a wada jiro ama yaa ayuha annaasu dadka yaa lala hadlayaa yaa ayuha annaasu laakiin waxaa kasoo siday u socoto waxaa weeye kuwa diidan oo kaafiriinta iyo munaafiqiinta ah in arrintii lagu qaas yeelo oo ya-yohannaasi noo dambeysay aan laga dhigin wa in kuntum haddaad ahaataan fii raybin shaki dhahri kuwii ku sugan haddaad ahaataan mimaa shay xaggii shaki kaga sugan oo qur-aankii ah nazalnaa aan dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenii nebi maxameda calayhi salaatu salaam korkiisa aan ku soo dejinnay kuwa shaki kaga jira haddaad tihiin ood leedihiin ilaahay xaggiisa lagama soo dejinin isagaa samaystay ama waa loo yeeriyey dad kaloo kusoo guuriyey haddii aad sidaa leedihiin oo qur-aankan waxaa nabi maxamed oo sheegaya shaki baaba nagaga jiro sidaa daraadii baan u raacay la-nahay inuu isaga yidhi baan shakisannahay in dad kale ay u yeeriyeen baan shakisannahay oo ilaahay xaggiisa aan ka imaanin haddaad sidaa leedihiin taas wax idinka daweeyaa jiro weyn haddii ay ashakaas cadcadqabtaan faatuu la imaada bisuuratin suurad la imaada min milihi milihi damiirka ku jira ama maadaad u celinaysaa oo qur'aankii ah maa nazalnaa ama waxaad u celinaysaa cabdigii oo nebi maxamed ahaa markaad maada u celisid ninka ama waa tadciyadiya ama waa bayaaniya suurad la imaada min milihi suuradaas min milihi min mili maa nazalnaa calaa cabdina kaa addoonka ayaan kusoo dejinay qur'aanka mid lamid ah xaggiisa kala imaada suuradaasoo min milihi qur-aanka aan soo dejinay ku lamid ah xaggiisa ahaatay ama qur-aanka aan soo dejinay ku lamid ah maarkiisa ka mid awey ah ka bacdi ah la imaada yacni qur-aanka mili ma laha laakiin waa fardi waa la qadaraya qur-aankan ku la mid ah balaaqadiisa icjaaskiisa fasaaxadiisa uslubku ku hadlayo qayrka oo ka waramayo ajaa'ibtiisa wax sidaas oo kale qur-aankan lamid ah oo sidaas oo kale ah suurad kala imaad wey min milihi suuraddaas min milihi kaa aan soo dejinay ku la mid ah xaggiisa ka ahaatay ama ku la mid ah ay ka mid tahay suuraddaas ku lamid ahna ma jiro qur-aanka ku lamid ah ma jiro ay suuro kale imaan karaan haddaad addoonka u cunisidna waxa weeye suuradaasoo min milihi addoonkayga aan qur-aan kusoo dejinay ku lamid ah xaggiisa ka ahaatay wey oo kolkaa minta waa iska bayaaniye qur-aanka nebi maxamed aan kusoo dejinay nebi maxamedkaas ku lamid ah suurad kala imaad wey oo nebigu muxuu kaga mid yahay siduu isaga uu yahay nebi ummi ah ee waxba aan loo dhigin wax qoranna uusan akrin jirin tacliintaas oo kale aan la siinin oo sidaas oo kale ah oo nebiga sidaas kula mid ah suurad xaggiisa kala imaad wey bisuuratin suurad la imaada min milihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam addoonkaygii oo nebi maxamed ahaa ku la mid ah xaggiisa ahaatay lama imaan karaa ku nabi maxamed maxamednimadoo sidiisa umi u ah oon waxba akrin jirin waxba qori jirin suuradan kala imaada la layidhi iska dhaaf ku nabigeena lama tahayo ummi aha iyaga oo wax wada yaqaano oo fara badan waxna qori jiray waxna akrin jiray ay isu tagay jinkii inta yaan suurad la imaan karin kolka ku nabiga lama ahoo sidiisa ummi u ahaa inay suurad kala yimaadaan oo qur-aankan la mid ah ma suurogayso wadcuu isla markaas u yeedha shuhadaa'akum kuwiina ku marakacayo waxa aada la timaadeen inuu qur-aanka la mid yahay ama ku nebi maxamed la mid ah inaad suurad qur-aankan oo kale aad kula timaadeen kuwa ku marakacayo u yeedha kuwa shuhadadiina ah shuhadadiina waxaa loo leeyahay waxaa jiri dad agtooda ku waaweynaa oo qiimo ku leh oo hadallada iyo waxyaalaha lasu qabsado kala saaro oo arrinta loola noqdo kuwaas oo odayaal ayaal ahaan jireen kuwaas arrimaha loola noqonayo oo arrimaha kala saara oo wax kasta ku marakacayo oo arrintooda waxay yidhaahdaan la maqlayo kuwa ku yimi waaweyn sidaas oo kale ah u yeedho oo ha ku marakaceen waxa xaga timaadeen qur-aanka inay lamid yihiin u yeedha shahaadadaasoo min duunilaahi ilaahay keyrkiisa ah ilaahay ka sakow ah ilaahay baa noo maraq ee lama rabo waxaan aynu yimaadeen inuu qur-aanka lamid yahay ilaahay baa ka maraq ah lama rabo kaas nin kastaa odhan karay nin kasta iyaa odhan karo in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa run suurad qur-aankan oo kale ah inaad la timaadaan markaa isku daydaan haddaad fali weydaan oo ka caajistaan ood kari weydaan oo suurad oo isaga lamida ah aada la imaan kari weydaan oo dani idin bado ood waxba ka qaban kari weydaan walan tafcaluu weligiinana fali maysaan haddaa haddaba ka caajisteen ood fali weydaan mustaqbalkana rajo lagama qabo inaad samaysaan maadaama ay saa tahay fattaquu haddaba ka cabsada annaara naartii ka cabsada allakii naartii waquuduhaa waxaa lagu hurinayaa annaasu dad uu yahay iyo wlxijaaratu dhagaxyo dhagaxyo ay yihiin dhagaxyada guud ahaanba iskimirid ama xijaaratu lkibriit kibriitka xijaaradiisa ugu kulayl badan wayna ugu qurmoon badan tahay dhagaxaas ama kaa ku rid labadaba waa lagu ridaa xijaarat lkibriit gooni ahaan ama xijaaradoo idil kolka ayaddu waxay sheegaysaa yani nabi maxamed inuu xaggiisa ka imaano waxaad yidhi idinku la imaata qur-aankan oo kale way la imaan kari waaye may la yimaadaan tan kale waxaa ka daran tahay weligiin ilaa yowmaalqiyaama lama imaan karaysaan wax la imaan kara ma jiro wey maanta maxaa lagu joogaa markii ayna soo degtay kadib kun iyo afar boqol kun iyo afar boqol iyo ka dheeraad baa laga jooga maxay ula imaan laayihin qur-aankan haddii xagga rabbi oo ka soo degin wax la yimaado waa la col qur-aanka way diidan yihiin haddoo xagga rabbi ka soo degin maxaa isaga oo kale loola imaan la'yahay kolka qayb bay ahayd waagi weligiina fali kari maysaan laakiin maanta waxaa noo cad oo intaasoo sanadood kun iyo dheeraad maanta aan ka joogno waxaa noo caddaas inay weligiinana fali maysaanta inay run ay tahay maanta ma fali kartaan mustaqbalkana inay maanta runtahay inaga ah cadaawaha qur-aanku wuu badan yahay haddaba waxaa wey hadduu qur-aanka kuleeyahay car waaqati la imaaw qur-aanka hadduu nabi maxamed sameeyey ilaa maanta maxaa loola imaan laayahay meelaha kale unbaa lagu werwareegayaa wax unbaa laga sheegaa waa khuraafaad waa saas oo kale wax unbaa laga sheegaa war waxaa wey haddii meydaan laguga baxo dagaal dagaal lagu yidhahdo waaqati ila dagaalan carkaale hubkaas oo adigii hubkii ma rabtid maydhahaasi maad wax ka werwareegaysa waxbaad kasoo tuuriyaynaysa lama rabo taas oo kale waxaad yeeshaa haddii adigu aada run sheegaysid la imaan baa layidhi isaga oo kale lamana imaan karto maxaa taa kuu diidi inaad ku dagaal gashid ma jirto kolka waxaad garanaysaa qur-aankan inuu xagga rabbi ka soo degay wahaakadaa ilaahay xaggiisa wixii ka yimid oo idilma wax bani aadam makhluuq oo samayn kar maba aha waxuu doonaa ah waa sidaas fain lam tafcaluu haddaanad fadin iimaatankaas oo markaa isku daydaan aad kari weydaan wey walan tafcaluu fadina kari maysaan mustaqbalka lagama filayo inaad fashaanna taasaa kasii caji badan oo maanta aan arkayno fattaquu cabsada annaara naartii ka cabsada anna allatii naartii waquuduhaa waquuduhaa waxa lagu hurinayo annaarku dad uu yahay walxijaaratu dhagaxyo ay waa facuul weeye sidii maaragtay yani wixii wax lagu hurinayo saas oo kale waa loo laqdaya facuulka macnahaas waa leeyahay wacuddad naartaas waa la diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta loo diyaariyey naarta horey baa ilaahay u abuuray waxaa loo diyaariyey dadka kaafiriinta ah kolka naar kaafiriinta loo diyaariyay iska jira oo qur-aankan inuuna nabi maxamed samaysanin oo xagga rabbi kasoo degay rumeeyi wey haddaad rumeyn weydaan naartaas iskama jirin naarta kaatulinta loo diyaariyay baad ku dhacaysaa wabashir